الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii boqol toban iyo shanaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim baabulictiraadi beyna yaday ilmusalli baynu ku soo jiray dumarku hadday hor jiifaan ama hor fadhiyaan ruuxa musalliga tukanaya in salaadiisi aan waxba yeelaynin قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي حاء قال مسلم حر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام الكلابي عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان الشيباني فيروز عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال حر تابعي قاس xadaatnii maymuunatu zawju الnabiyi salى اllahu calayh wasalam maymuuna ay warantay oo ah xaaskii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam qaalad hooyadan waxay jiri kaana rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu yusallii kii tukada wa ana xidaa'ahu anoo dhinaciisa fadhiya ama jiifa wa ana yusalli ay salaat اleyl salaat اleyl buu tukanayo salaat اleyl maxaa yeelay salaadaha kale dee nabigu jamaaca ku tuka imaam buu ahmadu ee salaaddii sunnada ayadee weliba salaatuliilka laga wadaa axaadiidta kalena cadaysay riwaayaadka baabka ku yimid iyo xadiidkaba waana xidaaahu ay naaimatu ilaa janbihi baa laga wadaa xidaaahu muqaabilahu dhinaciisa riwaayada axmed baa cadaysa waana naaimatun ilaa janbihi waana xaayadun xidaahu haddii ajrumaad ku badateen xidaa iyo tilqaa'i iyo howlaha walihi ajrumeyga waad garanaysaan baylata waana xaa'idun anoo caado qaba wa rubbamaa asaabanii inuu haleelo itaabta laga yaabaa hawbuhu nabiga maradiisii idaa sajada markuu sujuudayo markuu sujuudayo riwaaya cinda axmed cabdirasaaq warubbamaa asaabanii arafu hawbihi arafu hawbihi maradiisa fiideeda ayaa igaadhaysay idaa sajada markuu sujuudo riwaayada bukhaari waxay ku dartay wa kaana yusalli cala alkhumra xadiidkan qudhigiisa min hada alwaj bukhaari ka wariyaa marka wuxuu ku daray asagu wa kaana yusalli cala alkhumra wuxuu kaloo nabigu ku tukan jiray sijaayadaha iyo salliga yarka ah sijaayadda ama salliga yarkaana waa ku tukan jiray alimaam nawi xadiidkan wuxuu sheegay inuu xujo ku yahay oo uu raddi ku yahay xanafiyada xanafiyada xanafiyada waxay qabaan adoo tukanaya hadday haweenay ciidna salaad ku jirto kugu beeganto oo isku beegan tihiin ama markaa xidhiidha ama kala fogaade in salaadaadi ay batalo tahay marba hadaad isku beegataan adaa sidan u tukanaya dhinacaada bidix ama midig hadday soo istaagto iyadoo salaad ku jirta salaad ku jirta salaadaadi way fasaadanaysaa marka xadiid daciifa ah, iyay baabka ku dhiseen iyo qiyaasaad aan tabar badnay marka nebigu wuxuu u qaatay in xadiidku uu durayo oo uu burinayo madhabkii xanafiyada saxna ma ah maxaa yeelay madhabkan maaa maymuno maxay tihi wa ana xidaahu xidaa'ahu muqaabilkii iyo garabkii iyo dhinaci waa la hayaa laakiin maxaan la haynin maymuuna salaad kuma jirto waa xaa'idoo weliba ma tukan karto marka hawshaas xoogo imaamku waa ka ilduufay saa darteed cayni ayaa cumdatulqaarigiisa ku radiyey nawowi oo xooguu dabagalay dhib mal ah waxaa kaloo ku jira xadiidka qaybsi dambe kaana yusalli cala alkhumra waxaa ku jira radd calaa cumar اlcaziiz iyo curwat bnu zubayr curwat bnu zubayr iyo cumar waxaa laga wariyaa alkhaliifata araashid inay kohon jireen inay kohon jireen in lagu sujuudo meelaan ciidda iyo carada ka ahayn ciidda iyo carada iyo niiska iyo boodhka inaad wejiga saarto tawaaducan lilaahi subxaana wa tacaala ayaa laazim ay dhihi jireen salli iyo sijaayad iyo gogol iyo mara midna lama dhigan kara odhan jireen xadiiku marka iyagu baabina wa kaana yusallii cala alkhumra ayib salli iyo sijaayad buu nabigu ku tukan jiray marka iyagu marka inay iskaga jeedaan tawaaduc waa fiican yahay baa laga yaaba laakiin dadka la ilzaamiyo waa ra'yi baila maxalushaahidku marka waxaa weeye muslim wuxuu u keenay xadiidka u keensaday ictiraadku iyo in baalmarku iyo dhinac kuqabadku iyo dhawaashuhu waa isku baab miyuu ka wadaa waxaa ka khuseeya xadiidkan iyo baabkii uu guntay nawowi waxaa weeye ma caddo ma caddo laakiin tarjamada iyo baabka nawowi baa ku ijtihaadahaya iyo qurtubi iyo qaadic iyo ragga la midkaa laguma qabsan kara marka muslim maadaama isagu baabku uusan lahayn laguma eedayn karo laguma eedayn karo waa dhici kartaa inuu jeedo maadaama dhinaca iyo baasha markay dumarku kaa istaagaan ama kaa fadhiyaan salaadaadii aysan waxba yeelaynin sidoo kale hadday ku hormaraanna waxba yeeli maayo inuu ka wado muslim waa laga yaaba waa laga yaaba laakiin hadda tarjamada iyo ismaha waafaqsana xadiidkaani xadaana abubakr bn abi shaybata wazuhay bna xarb maxalushaahidku hadda u muhiimsanna waxaa weeye dumarku xaa'idaadka ah waa aahiraat xagga badankoodu waa aahir xagga hadday ku taabtaan haddaad taabata midnaba wax dhiba ma laha adoo salaad ku jira xataa hadday dharkaadii dharkoodii dharkaad u taabto culays ma laha weeye badankeedu gabadha wax ku yaalla ay kaga duwantahay kuwa daahirka ma jiraan meesha ay marka uun xubinka taranka dhiigu ka imanaya mooye xadaana abubakr bn abi shaybata wazuhay bn xarbin qaala zuhar wuxuu uhi xadaana wakiic xadana dlxة bnu yaxya ibnu طalxa ibn cubaydilahi الtaymi can cubaydاlahi bni cabdاlahi bni cutbata bni mascuud qaala wuxuu ihi samictuhu waxaan ka maqlay xadiidka can caaisha caaishaan ka maqlay qaalad hooyadan waxay tidhi kaana الnabiyu sal ly slam rasuulka ilah wuxuu a yusalii kii tuka min alleyl habeenkii xaggiisuu qayb ka tukanaya wa ana ilaa janbihi anoo dhinaciisa jiifa xalaynu soo marayna wa ana xaa'idun anoo weliba caada qaba wa calaya mirطun dushaydana uu saaran yahay busta haweeneed mirqigu waa maryaha waaweyn oo dumarku huwadaan ayb inagu ma naqaan laakiin marya waaweyn oo busta ahaana ayay dumarka carabeed leeyihin khaasatan caayada amanka yamaniyiinta ku dambaysa markaad wadankooda tagto waad ku arkaysaa ayb wa calaya mirtun busto weyn oy dumarku xidhaan baa isaaraa on hawanayay wa calayhi cala rasuul bacduhu bacdu lmirti maradaa weyn ee aan unu huwaday ayuu nabigu marka qabowga dartii markuu tukanayay qayb huwanaa oo qabowga iskaga dhigeeyey ilaa janbihi dhinaciisana aan jiifo ilaa janbihi dhinaciisana nabiga aan jiifo calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkii maymuuna ayuu la tooyaya hadda aad marayseen oo shaahid u yahay baabu salaati fii hawbin waaxidin wa sifatu lubsihi wuxuu baab yahay in hal maro lagu tukan karo hal maro in lagu tukan karo iyo maradaa keligeeda xidada ah qaabkii loo xidhan lahaa ee wanaagsanaa buu ka hadlayaa khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin baa asal u ah haddii marba la tukanya ilaahay subxaana wa tacala hor istaagayo in si wanaagsan iyo dhar wanaagsan loo xidho oo cawrada la asturo oo weliba la isqorxiyo oo la wanaajiyo qaablabiskaada ayaa wanaagsan oo sunnada ah salafkuna yeeliji nabiguna calayhi salaatu wasalaam dhaqan u ahayd in bijaamo iyo buumo iyo go-ii maxaanku dhahda guriga aad la joogtay ee wasaqda kala hadhow marka suuqa la-aadaya xafiisyahana la is iscadeeyo la isnuuriyo adoo wirwirhayo oo shay walba dhalaalahayo ood moodayso hadda inaad cirka ka soo degta la baxo hawsha xoogo waxaad moodaa quursi baa ku jira quursi ayaa ku jira ilaahay subxaanahu wa tacala la fududaysanayo salaaddii la fududaysanayo marka hawsha aadaa la ilaaliyo weliyo qolyihiinnan xaafadaha degan ee masaajid dariska la-a ah, dadka waad ka sii darantihiin waa kasii darantihi qolyaa laga yaabaa inay garbasaarta iyo darici garayskii gabdhaha la soo aadaan masaajidta iska soo qaataan dan baan ka lahay ayib hawsha aadaa la iskaga ilaaliyo salaada marka la soo aadayo oo la tukanayo dhar qunaagsan oo dharkii lagu labisan lahaa ee xaragada ha lagu tukado lagu tukado xadaثna yaحya bnu yaحya التmimi qala qarأtu عlى maliki abi cabdالlah can ibni شihaab الزhri can saciid bn musayb الmakhzumi can abi hurayra radi allahu tacaala can ana saa'ila weydiiye saa'ilkaasi xufaadda iyo muxadisiin waa sheegi waaye ninkuu yahay laakiin wadaadkii shamsula'ima lo odhan jiray xanafiga ahaa sarakhsi fii kitaabi ilmabsuud wuxuu sheegay saa'ilku inuu yahay thawbaan thawbaan inuu yahay waa nin caalim oo faqiiha walahu mushaarakaatun fi اlxadiid inuu asagu ogaada laga yaaba xaafidkuna asagu u tiiriyo isagaa sheegaybu inuu yahay wbaan saailku dhibba laha saxaabi un weeye anna saa'ilan weydiiya sa'la rasuul allah rasuulka ilaahay weydiiyey can isalaati ku tukashada fi thawbi lwaaxidi mara keliya lagu tukanayo faqaala subanu wuxuu yidhi awalikullikum dhammaantiinma waxaa u ahaaday thawbaan lama maro mid walbo idinka mida ah ma laba maru heli karaa war laba mare ma heli kartaana hal mara ku tukada wey ninkii laba helana khayr ninkii haystana halkaa mara ha ku tukado bal haalib waxaa weeye muslimiinta xilliga subanu uu joogay laba mara ninkii hela waa nin hani aho tanaada hodan uu ahaa hal maraa u badnayd idinkuna hadda boorsooyin baa idiin buuxa boorsooyin soddon soddon qamiis labaatan labaatan shaadh dhowr iyo toban sarwaal intaasoo jaakad xataa kuwa afka lagu duubto ama meelaha la saarta dhowr labaatameeye ah marka kibirkiinu kibir waa dhaaf ayb xagga dharka marka laga hadlaayo idan taa waxaa laga qaatay inkaarka nabigu uu qoonsaday suaasha ila nabigu waa qoonsaday qoonsigu nabigu su qoonsaday waxaa laga gartay inuu nabigu bannaynayo iyadoo cadna hoyba iman doontaa insha allah bimacnaa mid walba laba mar ma heli karee ku tukada weeye halka mar laakiin qaabkii loogu tukan laha iman doontaa hal maro in lagu tukado way bannaan tahay laakiin waa un laba qaybood halkii maro maradu hadday weyn tahay oy waasac tahay waad hullaabanaysaa ama jeenaarsi waa u taqaadhe intaad agga fiid ka duurto fiidna ag ka tuurto halkaa dambe iskaga xidhaysaa si qaarkaadina uu shaar u xidho qaarka kore ee sare qaybta dambena hadda macawis u qabto marka waa hadday maradu waasac tahay hadday maradu cidhiidhi tahay oo kor iyo hoose aysan u qaybsami karinna waa la guntan sidii macawista hoos baa lagu xidhan ayib haddii laakiin laba mara la heli karo waa laazim weeye laazim hadii laba mara la heli karo ayib xag laazim waxaan u jeedaa waa laazim sunni ah waa laazim sunni oo nabigu jeclaa ummadduna ku dadaali jirtay iyadoo ay bannaan tahay in hal mara lagu tukado ay bannaan tahay xadaثnي xrmلة بن يحيى التuجيب المصري قال أخبرنا بن بن عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي xا قال مسلم xu xadaثني عبدالملك بن شعيب بن الليث وxadaثني أbي aabbihi cabdالملك waa شhucayb can jaddi awogii lay bn sacd qaal awogii wuxuu hi xadaanii cuqayl ibnu khaalid ibnu caqiil kilaahumaa yunis iyo cuqayl weeye hadda yunis oo meesha xadiidka hore ugu istaagay sanadka hore ku istaagay ah iyo iyo cuqayl kilaahumaa can ibni shahaab labadooduba waxay ka qaadanaya xadiidka ibnu shahaab azuhri can saciid ibn musayab wa abi salamata riwaayadan dambe waxay dheer tahay in abi salama lagu soo daray saciid can abi hurata radi allahu tacaala canhu can الnabi sal slam bimilihi ay bimili xadiii man bimili xadiii maalikin xadiii maalikin ayb maalik ibn shaab baad soo marteen hunaana waxaa weye yunis iyo cuqayl oo kilaahuma can ibn shihaab xadiidka hore marka oo kale iyu tari agga lafdiga agga lafdiga وxadaثnii cmr الناaqid وزuhayr ibn xarbin qaala cmr naaqid wuxuu yidhi xadaثna ismاعيل بn ibrahim ibn culayata can أyuba bn abi tamimta sakhtiyaani can muxamed bni siriin abu bakr can abi hurata radi allahu tacala can cabdiraxmaan bni sakhr qaala wuxuu ihi saxaabiga naadaa rajulun ninbaa dhawaaqay annabiga subanaha u yeedhay faqaala wuxuu yidhi oo nabigu la hadlay wuxuu su-aashiisna waxay ahayd ayusalli axadunaa midkayaa ma ku tukan karaa fii hawbin waaxidin hal maro oo keliya faqaala subana wuxuu ihi awa kullukum yajidu hawbayni kulligiin wuxuu helayaa mid walbo idin kamid a ah laba mari muu helaya warma laba mare ma helaysaane halka maro waa ku tukan kartaa ninka laba heli karana ah ku tukado ilaa halka waxaad ka arkaysaa nabigu inuu u diidan yahay in la yidhaahdo laba mar ha lagu tukado uu u diidan yahay diiqa iyo cusriga iyo faqriga markaa jira oo muslimiinta badankeed inaysan wada heli karin laba marood laba caal aan la wada heli karin haddiise nabigu uu ummaddu inay u badan tahay in nabigu waa ummadda waa amri lahaa waana ammaani lahaa asaguna de sidaasuu yeeli jiray calayhi salaau wasalaam inay darura wacata mooyee xadaana abubakr bn abi shaybata qaal cafwan wacamr annaaqid wazo bni xarbin jamiican can ibni cuyaynata intooduba saddexdaa wadaad mase afar bay ahaayeen ah. saddexdaa wadaad can sufyaan bni cuyaynata qaala zuhayr asag wuxuu yidhi zuhayr bni xarbin wey abu khaymata الnasaa-i xadaanaa sufyaan buui asagu ma dhihin can ibni cuyayna ma dhihin wey magacii wadaadku sheegay ee aabbihii ooma nisbaynin abi zaynad cabdiraxmaan ibnu dakwaan cabdulahi ibnu dakwaan cafwan can ilacraj cabdiraxmaan ibn hurmus abi hurata radi allahu tacaala can ana rasuul lah sal slam wuxuu uhi yusalli axadukum midkiin yuusan ku fi thawbi lwaaxidi hal mara mara qudh ah mara keligeed ah. laysa calaa caatiqihi asagoon degtiisa usan saarayn minhu min athawbi shayan wax ka saaray hal mar ha yuusan ku tukannin midkiin yuusan ku tukannin maradaasoon waxba aadan degta saarayn qoorta iyo degta iyo luqunta aan qaarka hore wax kuu saarayn wey haddii laakiin qaybna hoosaad ku xidhato qaybna aad qaarka saarato dhib ma laha wey haddaad hullaabato ood jeeni qaarsatana waa sidii la rabay marka nahyigan marka waxaa lagu xambaarayaa nahyigan waxaa lagu xambaarayaa waa markaad heli karto maro waasaca maro waasaca markay maradu waasac tahay ayaa yaa lagu xambaaraya maxaa tafsiilka xadiidka jaabir iman doona caddayn doona in kaana waasican faltaxif bihi wain kaana dayiqan fatazir bihi baa iman doona oo sunnada ku yimid ood garanaysaan iyo sunanka iyo sixaaxba hadday maradu waasac tahayna hullaabo oo hawshana taalla hadday cidhiidhi tahayna hoosgunti eh, ka dhigo hoos un ku xidh marka saa darteed sarwaalka keligii laguma tukan karo wadaaddaa ku tagay maxaa waa maro waaxid sarwaalkaasuma kor buu gaadhaa soosun baa lagu xidhaa cudurkan laguu qabaa sarwaalkiio asagoo ama shaadha lala qabo ama fanaadha lala qabe asagu sarwaalla hadda la xidho laguma tukan karo aad iskaga ilaaliya sarwaalla hadda la isticmaalo salaad ku asixi mayso allaahuma sarwaallo khaasa mooye sarwaalla lagu tukado salaad maxayse ugu asaxaynin waa sarwaalku cawradu muujinaya cawradu muujinaya waa sarwaal jidhka ku dhegan bowyada ku dhegan baryahaadii ku dhegan xiniyahaadii muujinaya xubinka taranka bannaanka keenaya waad aragteen baan u malaynaya hadday gabadh muslimada matalan xijaab soo xidhato xijaabkaasoo ku dhegan mara ku dhegan ay soo xidhato oo naasaheedii iyo cajaradeedii iyo boodyaheedii iyo simaheeda muujinaya kulligeen wada xanaaqaysaa waxaan faasiqadee nijaasta ah baad leedihi maxay leedahay kaasiyaatun caariyaatun baad la kacaysaan maailaatun mumiilaatun laa yajidna riix aljanna hawlahaasaad ka sii daynaysaa matamisan maaha haddii wadaad buuran oo shilis uu sarwaal isku soo naydhiyo xeeyihiisi iyo badhihiisi bannaanka yaallaanna maxaad leediin waa nin xaragoonaya ma isqabataa maxaa u dhexeeya cawro soo cawra maaha soo awra cawra maaha marka hawsha aad iska nimankiina sarwaalaha xidha sarwaallo waasaca oo jidhkiinna ka fog oo xisaabo hadda aanan muujinay waxaan ka tegay waa iska yidhi laakiin meelaha ii dhiman oonan taabanin laakiin iska ilaaliy iska ilaaliya sarwaalkaas adaa la iskaga nin dadaalayo muslimoo tukanaya salaaddiisina laisku haya ma asixin iyo way asaxso mushkilo ma aada iskaga ilaaliya kuwa ayagu haddee banaynayaba doollahoodii muuqda kaba daram daranba intuu saloolka hoosu dhaco kala jeexi iyo badhihiiba bannaanka yaallaan dhallinyarada u badan kuwa ayaga ah safafkii baa lagula tukan laaya mararka qaarkood mar waxuu qaama iskaga baxdaa ragcaddii koobaad ilaa ta afraad bu markuu rukuucama sujuudaba tv buu kuu daaraya shaydaan wuxuu ku dhihi ninkan fiiri ciyaarhaya nafti baa ku qaban dhallinyaradu masaaidda yayn ku ciyaarin salaadiina yaan lagu ciyaarin aad ha loo ilaali intaa waa gafta laa yusalli axadukum fi thawb اlwaaxidi laysa calaa caatiqayhi caatiqii baan hadday akhriya laysa calaa caatiqay labiisa dagood waa labada garabba hadda laga wadaay minhu min athawbi shayun waxba ka saaray xadaana abu quraybin abu qurayb muxamed ibnu cala soo ma ahay xadaana abu usaamata xamaad ibnu can hishaam bni curwata can abiihi curwat bni zubayr ana cumara bna abi salamata almakhzuumi waa abu salama cabdullah bni cabdilasad soo ma ahay wiilkiisii weeye waa saxaabi sahiira labiyo toban xadiid buu nabiga ka tabiyey calayhi salaatu wasalaam laba xadiidna bukhaariya muslim baa isku waafaqa watafarada muslim bixadiiin yaأti fi kitaabi sawmi in sha allahu tacaala labiyo toban xadiid buu nabiga ka tabiya laba xadiid bay isku waafaqeen alxaafid salaxudiin alcalaa'i intaasuu ku gaabsaday laakiin xaqiiqadu waxaa weeye xadiid saddexaad baa jiro oo muslim uu la gooni yahay noogu iman doona fi kitaabi asaw yani labaiyo tobanbadda xadiid buu nabiga ka tabiyaa saxaabigu laba xadiid waxaa isku waafaqay bukhaari iyo muslim watafarada muslimun bixadiiin sayati in sha allahu tacala fi kitaabi asaw buu ku iman doona insha allah sideetan iyo saddexdii hijrada ayuu geeriyooday saxaabigan cumar bn abi salama ah radi allahu tacala canhu waardaah waa rabiibu rasuuli sal l slm guriga nabiga kusoo koray wey nin qiimo badan ahbarahu cumar wuxuu u sheegay ardaygiisa curwo ah qaala inuu yidhi ra'aytu rasuula sal sl rasuulka ilahi baan arkay yusallii tukanaya fii hawbin waaxidin hal mara ku tukanaya mushtamilan bihi asagoo hullaabta nabigu mushtamilan bihi khaalafa bayna طarafayhi mushtamilan bihi mutawashixan bihi waa isku macno maro weynoo waasica oo nabigu uu jeenay qaarsadoo agga intuu ka tuuro agg ka tuuro isku xidhay waa lagu tukada hadde miyiga hawsha dhaqanka waa ku badan tahay mararka qaarkood gurigaada markaad joogto waxa laga yaba inaad go' weyn iska hulaabato ood ku xidhato ayb ra'aytu rasul sal slam baan arkay xaggee ku arkay fii beyti um salama ma aha masaajid masaajid ma waa gurigiisu banu marka yuu joogaa gurigiisii yusalii fii awbin waaxidin hal mar asagoo mujtamalan bihi asagoo hulaabtay fii beyti ummi salama guriga umu salamana ku arkay maaha masaajid iyo meel fagaare ama dhaxda midna ma ah waadican asagoo dhigay tarafayhi labadii farqoodee ama darfoodee marada calaa caatiqayhi labadiisa degood ku qabtay halkaas luqunta ah mararka qaarkood xaggana loo soo xidhaa halkana laga xidhaabay dadka qaarkood lianuu ma aqaan saa halkaa dambe laga xidhan baan aqaanaa see meeshan looga xadhay mar intii la isweydaariyo waa in laba goor la celiya ila tahay waa la soo celin hadde markaa dee xagga la aadi in la soo celin bay noqonaysa waa laba celis hadde markaa xagga laga soo wareejiyo markaa hadde waad xidhxidhan tahay way fiicanta miya khayr wey sida macawistaa loo xidhahaya khayr wey waadacan طarafayhi asagoo labada fidood dhigay calaa caatiqayhi labada dogood ku xidhay labada dogood marka markan waa janiqaarsiga caadiga mar haddii deg iyo luqun aad maqasheen mankibayhi tii aad taqaaneen xadaanaa waxaa kaloo xadiidka noo tabeeyey abubakr bn shaybata wa isxaaq bn rahim can wakiicin qaala idan welima nabigu wuxuu ku dhaqmahayaa laa yusalli axadukum fi awbi اlwaaxid laysa calaa caatiqayhi minhu shay nabigu adawaahu oortina marada waa ku xidhan hoosna marada waa ku xidhan tahay xadaanaa waxaa kaloo xadiidka noo tabiya abubakr bn shaybata wa isxaaq bn ibraahim can wakiicin qaala wakiic wuxuu yihi xadana hishaam bn marka wakiic baa mutaabacaynaya abu usama abu usama kilaahuma can hishaam bn curwa bihada alisnaad sanadkaad oo soo marteen buu wakiic ku wariyey xadiidka ee ahaa can hishaam bni curwata can abihi ana cumar bn abi salamata ra'aa rasuul lah sal slam ila akhirihi hayra anahu qaal laakiin wuxuu yidhi hayr hase yeeshee annahu qaala wakiic wuxuu yidhi mutawashixan buu yidhi walam yaqul ma dhihin wakiic mushtamilan bihi kama qaala abu usaama intaasuu rabaa ayb meeshii ahayd mushtamilan bihi ayuu wakiic ku bedelay mutawaxishan bihi cafwan mutawashixan bihi isagoo jeene qaarsaday ama luqunta ku xidhay lafdiga mushtamilna muusan sheegine abu usaama uu soo sheegay iyadoo mushtamil iyo mutabashix ba isku mid yihiin xagga macnaha waxadaanaa yaxya bnu yaxya ahbaranaa xamaad bnu zayd can hishaam ibni curwata can abiihi curwat bnu zubayr can cumar bn abi salamata qaala wuxuu yihi cumar ra'aytu rasuul lah sal slam yusallii fii beyti ummi salama rasuulka ilahi ma guriga ummu salama hooyadii ahaadee fii hawbin maro gudaheed ku qad khaalafa u isweydaariyey suubanuhu bayna arafay labadiis eh, fiidood ama labadii araf uu isweydaariyey oo markaa luqunta uu ku xidhay ama xaggan eh, laabta uu ku soo xidhay xadaanaa qutaybatu marka khaalafa bayna arafayhi iyo mushtamilan bihi iyo mutawashixan bihi waa isku macno intuba intuba waa isku macno xadaanaa qutaybatu bnu saciidi waciisa bn xamaad zuqba wadaadka loo yaqaanay qaala waxay dhi labadaa imaam xadaana alley ibnu sacad can yaxya bnu saciid ibnu qays alansaari can abi umaamata bni sahl bni xunayf ascad baa magaciisa la yidhaahdaa iyo sacadba waa la sheegaa abi umaama min sikaari saxaaba walahu ru'yatun walaysa lahu riwaaya can cumar bn abi salamata qaal wuxuu uhi saxaabiga ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi rasulka a sal ly slam oo yusallii tukanaya fii hal maro ku tukanaya multaxifan hulaabtay ama isku duuduubay mukhaalifan isweydaaru isdhaafiyey bayna طarafayhi labadii dacfiidood ee maradu ay lahayd zaada ciisa bnu xamaad wuxuu kordhiyey fii riwaayatu ku daray ciisa bnu xamaad oo sheekh muslim ah qutaybana qutayb wax la dheeryahay wey qaala wuxuu idhi calaa mankibayhi mukhaalifan bayna طarafayhi buu ku daray calaa mankibayhi labada fiidood buu isweydaariye marka wuxuu ku kulmiyey garbaha ayuu iskugu keenay wey ah xadana abubakr bn shaybata qaala xadana wakiic xadana sufyaan sufyaan athawri haddii wakiic sufyaan wax ka warnayo deed uu ilaaqo waa asaga uun can abi zubayr moxamed bn muslim tadrus almaki can jaabir bn cabdillahi alansaari qaala jaabir wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nabiga arkay sal lay slam yusallii asagoo tukanaya fii hawbin waaxidin hal mara ku tukanaya mara keliya mutawashixan bihi asagoo hulaabtay yacnii jene qaarsaday oo markaa luqunta iyo meeshaas garbaha ku xidhay xadaana muxamed bn cabdillahi bn numayr qaala xadaana abi abi cabdullahi bn numayr qaala xadaana sufyaan xa waxadaanaa qaala muslim cafwa waxadaana moxamed muana xadana cabdiraxmaan ibn mahdiy can sufyaan sufyaan sufyaan korota wakiic waxaa mutaabicyey ibnu numayr baa mutaabaciyey haddana cabdiraxmaan mahdi baa mutaabacaynay jamiican si jira saddexda wadaadba mise waa afar saddex mise waa laba hadda waxaynu hayno waa labo labo wey waa cabdullahi bn umayr iyo cabdiraxmaan mahdi jamiican bi hada اlisnaad labada wadaadba sidii wada jira sanadka ad soo martayna can sufyaan can abi zubayr can jaabirin can rasuuli lahi bay ku wariyeen wa fii xadiii bni numayr cabdulahi buu ujeedaa cabdulahi buu ka wadaa wa fii xadiii cabdullahi numayr maxamed ma aha maxamed ma aha lannu ragga ismutaabiceeyeybaa yaa cabdullahi numayr waxaa weeye iyo cabdiraxmaan mahdi wa fii xadiidi bni numayr cabdullahi xadiidkii waxaa ku jira qaala wuxuu yidhi jaabir dakhaltu calaa rasuuli illah meesha ahayd ra'aytu rasuul allah ra'aytu الnabiya yusallii fii hawbin waaxidin mutawashixan bihi baad soo marteen meesha unbaad dakhaltu ku bedelaysaa keliya ra'aytu meesha ahayd unbaad dakhaltu ah dakhaltu calى rasul lah sl slam yusallii fii hawbin waaxidin mutawashixan bihi sidaas wey rasuulkii baan u galay isagoo ku tukanaya hal maro ku tukanaya xadaanii xarmalaة bnu yaxya qaala xadaana bn wahbin cabdالlah أhbarna camr bn xariث اlmisri ana aba zubayr اlmakiya xadaahu abu zubayr baa u sheegay camr أنhu ra'aa inuu arkay jaabir bn cabdالlahi اlansari yusalii asagoo tukanaya fii hawbin waaxidin wey mutawashixan bi asagoo jeeni qaarsaday wa cindahu cinda jaabirina iyaabu dharkiisiibaba ah jaabiru dhar kale heli karo oo riwaayadii bukhaari muslim ku iman doontaay mishjab mishjab katabaan yaa dhar u saaran yahay katabaan meeshana ayaa dhar u saaran yahay markaasuu hal maroo weyn ku tukanaya laakiin maradaasi degta uu saarto uu holaabtay waa xadiidkii naska aad soo martayna nahyigaama taabanayo wa jaabir wuxuu yidhi inahu ra'aa rasuul sal slm yasnacu dalika su baa timido saxaabig taabicigii la odhan jiray cubaada cafwan waliid ibni cubaada cubaad bn waliid ibn cubaad bn samd wiilkuu dhalay cubaad bn sabaad oo la odhan jiray waliid cubaad bn waliid la odhan jiray iyo nin le saciid ibnu laba taabici saciid bnu xaari iyo cubaad bn waliid ibn cubaada ibn cubaad ibnu samid ayaa su'aal weydiiyey markaas waxay ku yidhaahdeen jaabiru adoo dher heli kara oo katabaankii maro weyn kuu saaran tahay seed ku keentay inaad hal mara ku tukato su-aasha iyagaa la yimid waqaalada marka waa jawaab wa qaala jaabirun su-aal meesha qadaran oo riwaayaadkii bukhaari iyo axmedba caddeeyeen ayaa meesha ku laran iyo meesha ku libaasan oo ku dahsoon weliba uu ku adkeeyey riwaayad maxamed munkadir riwayad maxamed munkadir uu ku adkeeyo si adagba oo hadlay lianna alictiraada cala alculamaa marar buu wuxuu keenayay dhagha lagaa raaco su-aalan munaasab ahaynoo meesha looga baahna markaad keento beerka laga xashina mararka qaarkood jaabir hadalkiisa qayb baan ka soo guurinayna markii la wadi wuxuu yidhi raaytu rasuulkaan arkay oo sidaa yeelay isagoo mara kale heli kara maro weyn intuu nabiga ku tukaday uu hullaabto jani qaarsaday baan arkay riwaayada maxamed munkadir waxaa ku timid inamaa sanactu daalika liyaraanii axmaqu miluka buuri hawl adag waxaan u yeelay yuu u jeedaa wadaadkii weliid ahaa weliid ibnu cafwan ubaad bn wliid ubaad bn wliid ibn cubaada wey iyo e, saciid ibn xaari marka wuxuu ihi waxaan saa u inamaa sanactu dalika liyaraanii axmaqun miluka waayunaa kaana lahu hawbaan calى axad الnabi sal slm buui jawaab xilligii nebi maxamed keenaabaa heli jiray buui laba marow managaa la marya heli jiray sidanaan kusoo tukan jiray markaas hadda adoo mutanadac oo iswaale ugu haysaa adoo mare kale heli kara maxaad ugu tukanaysaa wاlxumqu cinda اlcarab wa wadcu shayi fii hayri mowdicihi maca alcilmi biqubxihi shaygu meeluusan lahayn haddaad dhigto oon munaasaba adoo garanaya inuusan mudnayn waa dabaalnimo soo mahad dabaali doqonnimo iyo carannimo ayadana lafteeda waay leedahay darajaad bay leedahay darajaad bay leedahay doqonnimada iyo dabaalnimada way noocyo badan tahay meelo badan bay gashaan riwaayo kale wuxuu leeyahay jaabir faababtu an yaraanii aljuhaalu milkum buu yuu ku jeedaa cubaade iyo iyo wuxuu ku jeedaa saciid bin xaaris ragga la midka ah waxaan saa u yeelay dadka aqoonta yara idinkoo kala inaad aragtaan inay bannaanta ay libayaan iljawaas adoo maro kale heli kara inaad hal maroo weyn ku tukan karto adoo jeeni qaarsaday riwaayadkaasaa bukhaari ku yimi dhib ma laha xadaanii camr annaaqidu walaa shaka walaa shaka inay waa inay fadli badan tahay laba maro maro qaarka hore ugooni ah iyo mid qaarka hoose ugooni ah isku joog in la xidho iyadu waa ijmaac inay fadli badan tahay waxa laga hadlay ma bannaan tahay ma bannaan tahay wey ayib adoo hal mara hal mar haddaad ku tukato hal mar haddaad ku tukato adoo maro labaad heli kara qaarkan aan wax saarin salaadaadu inay asaxi in kale baltan baa ku jira hadda jaabir iyo nabigu hal mar ha ku tukan laakiin way hulaabanayeen way jiina qaarsanayeen qaarkay wax ku saarayeen adoo qaarkaado kore caddaysiima yahay oo waxba aadan saarin wax saxara saarrayn sarwaal keliya macawisbuse aad xidhatma ku tukan kartaa intaad tiraado alcawratu waa maa bayna rukbati wshaasi culamo badan baa diidan inay salaada asaxayso aad oga niqaahay adilayna ku taaganyhi xadii hadda aad kaga hor timaadana ma helaysid waa adoo mare heli kara hadda adoo maro kale heli kara qaarka aduuna qaawan yahay inaad tukato salaada in ansaxaynin aad bay u xoog badan tahay haday laakiin darowcat waa hawl gooni ah xadaanii camr annaaqidu waisxaaq bn ibraahim wاllafdu licamrin camr maxamed bn bukayr annaaqid lafdiga aan sheegayana waxaa iskale wadaadkudu camr ee ma laha isxaaq qaala wuxuu ihi markaasi camr xadaanii ciisa bnu yunis xadaana acma sulaymaan can abi sufyaan abi sufyaan magacii magaciid طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنساري قال وحول جابر حدثني أبو سعيد بأي والرمى الخدري أنه دخل على النبي إنه النبي أقلي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحول فرأيت أبو سعيد بورني فرأيت النبي كان أركي يصلي أسوق التكني على حصير درين كتكني عو أما الدرين أما حتى لا السجايات يسجد عليه ولبك سجوده ورد على عمر بن العزيز وعروة بن الزبير طيب يقول لي حصير كسيسة لما أقوله ayb qaal wuxu uhi wara'aytu waxaan ka suubana sidoo kale yusallii asagoo tukanaya fii tawbin waaxidin hal mara ku tukanaya mutawashixan bi asagoo jeeniqaarsaday ama hulaabtay marka macaani badan jawaazu salaati jawaazu sujuudi cala alxasiiri waa ku jiraa asalaatu fii thawb اlwaaxidi waa ku jira maca tawashux aw iltixaafi bihi waxaa kaloo ku jira adoo laydiin dhexeeyo dhulka inaad sujuudi karto gogashan oo kale iyo darmahaba aad ku tukan karto oysan shardi ahayn in carada wejiga la saaro wali waxay dhn adi caro la waayo wuxuun dhulka ka soo baxa wax dhulka ka soo baxo asalkiisa dhulka ka yimid shay laga sameeya ha lagu tukado dhagax iyo waxyaabaha kale iyo biraha iyo aana laga daayo waxoo dhan dhulku ka yimid waxaanoo dhanba birtu xataa dhulkay ka timaadaa caagu dhulku ka yimaada waxaan dhulkaa laga keen ayb xadana abubakr bn shaybata abu quraybin qaala xadana abu mucaawiyata maxamed khaasim xaa qaala xadaaniihi cafwan waxadaaniihi waxaa kaloo xadidka ii tamiy muslim wuxuu yidhi suwayd ibnu saciid waynu soo marray riwaayat muslim can suwayd ibnu saciid inay tahay saxiixa horaan baynu ku soo hadallay iyadoo faahfaahsan suwayd ibnu saciid alharawi alxadaaani qaala xadana cali ibnu misr kilaahuma abu mucaawiye iyo iyo cali ibnu misr mسر caynacamash bay ka wariyeen bihada اlisnaadi sanadkan asaga hadda aad maraysaan sanadka haddana wuxuu ahaa dee wuxuu ahaa acmash can abi sufyaan can acmash can abi sufyaan can jaabirin xadaثani abu saciid can rasuuli الlah sanadkaad soo martina hore wey wa fii riwaayati abi kurayb riwaayada abi kurayb waxaa ku jira waadican nabigaan arkay waadican asagoo saaray طarafayhi labada dacalood ee marada calaa caatiqayhi labada dagood nabigu uu saaroo ku xidhay wa riwat abibakar wa fii riwat abibakr bay ka dhigan tahay riwayada abubakr ibn shebe iyo wa suweyd suweyd ibnu saciid waxaa ku jira mutawashixan bi isagoo hullaabtay oo jeeniqaarsado halkaa asaga ku xidhay wallahu aclam darsigu caawa intaasuu ku joogayaa halkaa inoo jooga insha allahu tacaala kitaabku ilaa laba usbuuc halkaasuu taagnaanaya haddii alla yidhaahdo mas-uuliyiintii farsamada duubitaanka cashirka ayaa safar yargalahaya waalidkoodo xanuunsan dartii ilaahay waalidkaana ha caafiyo muraadkaana u soo saalo wadaadahaas markay inoo soo noqdaan buu cashirku dib u bilaaban doonaa insha allahu tacala laba usbuuc halkaasuu inoo joogaa darsigu wallahu aclam wassalamu calaykum raxmat ullah barakaatu